alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed wslma tasliima kaiira allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna caawa taariikhdu waxay tahay kun afar boqol iyo koob iyo afartankii bisha jumaada aluulaa afar iyo tobankeedii weeye oo caawo ayay afar iyo toban tahay maantana saddexiyo toban bay muxaadaradu waxay ku saabsan tahay cibaadat ullahi tacaala wa ladatuha maca suwarin min asalaf asaalix waa mowduuc muhim ah laakiin ciddii u munaasibka ahayd muu helin waxay ku fiicnayd mowduucan cid cibaado badan inuu inoo galo ayay ku fiicnayd ma mase dhicin anigaa laygu riixay anna ansabu ma ahayn ha yeeshee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen inaanad adigoo ku camal falin keensan mayso inaanad sheegin oo in cilmiga la sheegaa waa shay sharci ah in xumaanta la reebo wanaaggana la amraa waa waajib sharci ah in lagu camalfalaana waa waajib sharci ah labada waajib haddii mid laga gaabiyo macnaheedu ma aha inka kalena laga tegayo oo sida fiican waa in labadaba lala wada yimaado haddayse dhici weydo in mid lala yimaado walowka kale haba laga gaabiye way ka fiican tahay oo waa dhaantaa in labadaba laga wada tago marka waxaan odhan doonaa in sha allahu tacaala kelimaad naftayda iyo idinkaba waana inoo ah ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inagu anfaco dhammaanteenba fi dunya waalaakhira waxaynu ogsoonnahay ilaahay khalqigan wuxuu abuuray imtixaan aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay waa ka abuuray nolosha iyo geeridaba wuxuu u abuuray inuu idin imtixaano kiineebaa wanaag badan xagga camalka taasaa laynagu imtixaanaya ayukum axsanu camala wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegay cibaadadiisa inuu khalqiga u abuuray oo allah wuxuu yidhi wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun ma abuurin jinkiyo insiga ilaa liyacbuduun inay icaabudaan daraaddeed mooye wax kale uma abuurin waxaan u abuuray oo qura inay icaabudaan baan u abuuray marka cibaadada ilaahay keligii la caabudayo waa wuxuu ilaahay khalqiga u abuuray weyi ilaahay nebiyada wuxuu u soo diray kutubtana u soo dejiyey inay dadka ugu yeedhaan cibaadada ilaahay keligii la caabudayo walaqad bacadnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut ilaahay wuxuu sheegay ummad kastaba inuu ka soo saaray rasuul wuxuu u soo saaro u soo diray rasuulkaas inuu dadka ugu baaqo allaha caabuda keligii cibaadada ilaahay cidaan ahayn la caabudayana ka fogaada oo ka dheeraada an acbud allaha wajtanib taaguut marka dhammaan risaaladihii nebiyada lala soo diray iyo kutubtii lagu soo dejiyey waxay caddaynayeen kuna baaqayeen allah keligii in la caabudo marka cibaadadu ilaahay la caabudayaa waa asalka diintuba ku wareegayso waxayna ka koobantahay laba qodob qodobka koowaad waxa weeyaan allah keliga in la caabudo oo cibaadada loo keliyeeyo oo cid kale aan lala caabudin waa asl awal asalka labaadna waxa weeye wa an laa yucbad allahu ila bima sharac waa inaan allah lagu caabudin mooyaane wuxuu sharciyeeyey oo allah waxaa lagu caabudayaa ay noqoto keliya wuxuu ilaahay sharciyeeyey oo rasuulka u soo dhiibay calayhi الsalaau wasalaam labada asal an laa yucbada ila allahu waxdah wa an laa yucbad allahu ila bima sharac waa labada asal ee diintu ku wareegaysa waa laba asal oo waaweyn dhammaan diintu waxay ku wareegaysaa labada asal allah oo keliya ha la caabudo oo cid kale yaan lala caabudin dhammaan waxa allah lagu caabudayana waa inuu noqdaa wax rasuulka sala allahu alayh wasalam lagala kulmay oo laga qaatay ee wax layska bilowday ama layska samaystay ama dad iska jeclaysteen waan daliil rasuulka looga hayn sala allahu alayh wasalam waa inay noqon labada asal labada shahaada kala koobsanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah allah mooye inaan cid kale la caabudin waxaa laga qaadanayaa shahaadada koowaad oo ah ashhadu an laa ilaaha ila allah allah inaan lagu caabudin mooyaane wax rasuulka lagala kulmay bes in lagu caabudo wax kale aan lagu caabudin taana waxaa laga qaatay wa ashhadu anna muxammadan rasuulu ullah waa labada shahaado oo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxay la macno tahay laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane ama laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allahoo qura in la caabudo waa xaq cid kale in la caabudaa xaq maaha waa baatil ayankaan ciddaa kale la caabudayaa nebi ha noqdo malag ha noqdo weli ha noqdo insi ha noqdo jinni ha noqdo waxyaalo kale ha noqdo cid kastoo allah ka soo hadhay cibaadada la caabudaya ayan kaan kuu doonaba ha noqdee waxay noqonaysaa cibaada baaila cibaada baailay noqonaysa waxaanay noqonaysaa gaalnimo waayo meel baa la wada mariyey waxa allah ka soo hadhee la caabudo oo dhammaan inay gaalnimo yihiin baa laynoo sheegay oo allah wuxuu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a allaha caabuda cibaadada allah caabudaysaanna waxa la wadaajinina shay-an waa nakira fii siyaaqi nahyi nahyiguna waa shibhu nafyi hadal markaa manhi ah oo la reebay ayay ku dhex jirtaa shay-an qaacidada usuuliguna waxay tahay idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi nahyi aw fii siyaaqi nafyi aw fii siyaaqi sharti tufiidu alcumuum nakiro magac nakira ah oo aan macrifo ahayn hadduu hadal la diiday dhex galo oo ku dhex sugan yahay ama la reebay oo dadka laga nahyo loo diiday ama la yidhi ma jiro ama hadal shardiya uu ku dhex jiro cumuum buu faa'iideeyaa dhammaan wax alla waxaa soo gudagelayoo dhan bay ku dhacaysa shay-an siyaaqu nahyi bay ku sugantay idan aya shay baa soo gelaya xataa nebiyada iyo rasuullada iyo malaa'igta iyo awliyada laga reebi maayo waayo aya shay wuxuu soo gelayaa walaa tushriku bihi shay'a siday gaalnimo u tahay in shaytaan la caabudo ama dhagax la caabudo ama geed la caabudo ama jinni la caabudo bay gaalnimo u tahay in nebi la caabudo ama weli la caabudo ama malak la caabudo allah wuxuu yidhi walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata wاnnabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun uma suuragal aha bashar uu ilaahay soo diray oo uu siiyey kitaab iyo xukum iyo nebinimo inuu idin amraa ma suuragal aha inaad malaa'igtiiyo nebiyada ka yeelataan rabbiya a ka yeelataan iyo qaar la caabudo ma dhici karto waa mustaxiil nebi ilaahay marnaba amri maayo in malak la caabudo ama in nebi la caabudo ma amrayo aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun ma wuxuu idin amrayaa gaalnimo markaa muslimiin ahaydeen dabadeed miyuu gaalnimo idin amrayaa allah wuxuu inoogu sheegayaa amarka la amro in malaa'ig la caabudo ama nebiya la caabudaa inay tahay amru bilkufri amarka la amro in nebiye la caabudo ama malaa'ig la caabudaa amar gaalnimo la amrayo inay tahay ayuu allah inoo sheegay saas aawadeed asalka koowaad koowaadu ashhadu an laa ilaaha ila allahu ah wuxuu faa'iidaynayaa cibaadada in allah lagu koobaayo cid kale aan lala caabudayn asalka koowaad shahaadada koowaad baa laga qaadanaya wa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah shahaadada qaybteeda labaadna waxaa laga qaadanayaa rasuulka allah uu soo diray dhammaan waxa allah lagu caabudaayo in isaga lagala kulmayo saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waatay yidhaahdeen wa macnaa shahaadati an laa ilaaha ila allah tasdiiquhu fima ahbar wa taacatuhu fima amar waijtinaabu ma naha canhu wazajar wa an laa yucbad allahu ila bima sharac ashhadu anna muxamadan rasuulullah waxay koobsanaysaa macnaheedu afar arrin afarta arrin waa maxay waa tasdiiqun fii ma akhbar dhammaan wuxuu khabare ou nebigu ka warramay oo uu yidhi sidaasaa jirtay ama sidaasaa jirta ama sidaasaa jiri doonta waa akhbaar dhammaan in loo rumeeyo oo aan mid ka mida khabarradii nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam iyo wararka uu nebigu sheegay wax ka mida waa inaan la beensan oo been loo qaadan ee la rumaystaa oo la ictiqaadiyaa inay dhab tahay kow shayga labaad ee koobsanaysaa waxay tahay wa taacatuhu fiima amar waa in marka la ateeca rasuulka wuxuu amro waa in lagu ateecaa waayo rasuulka waxaa loo soo diraa in la ateeco daraaddeed wamaa arsalnaa min rasuulin ila liyutaaca biidni illah yacnii rasuul kastoo allah soo diro wuxuu u soo diray in la ateeco daraaddeed baa loo soo diray marka wa taacatuhu fiima amar dhammaan awaamirta nebigu sala allahu alayh wasalam uu bixiyee lagala kulmay waa in lagu ateeca oo lagu raacaa waijtinaabu maa nahaa canhu wazajar dhammaan wuxuu reebay oo nebigu diiday oo yidhi waxaa ha samaynina waa in laga dheeraadaa oo laga tagaa waxay soo gudagelaysaa aacada waayo aacadu waxay noqonaysaa aacatun fi lficli iyo aacatun fi tarki samaynta waxa la samaynaayo in lagu aeeco waxa laga tegayana in lagu aeeco bimacnaa awaamirtii iyo nawaahidii waxa uu reebay iyo waxa uu amray mid walba waa inuu siduu yidhi loo raacaa oo loo ateecaa wuxuu yidhi sameeya la sameeyaa wuxuu faray la farsoomaa wuxuu amray in laga tagana laga tagaa oo laga dheeraada wa an laa yucbad allahu ila bima sharac waa inaan allah lagu caabudin mooyaane wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam sharciyeeyey cibaadada allah la caabudaayo way rasuulka sala allahu alayh wasalam lagala kulmaa oo shay rasuulka aan lagala kulmin waa inaan rabbi loogu dhowaan oo rabbi lagu caabudin waayo allah isagaa og waxa loogu dhowaanayo allah isaga og wuxuu jecel yahay caqliga bini aadamku iskama garan karo waxan baa rabbi kuu dhowaynaya waxan baa rabbi jecel yahay caqligu kuma filla inuu garto tafsiilan inuu u garto kuma filla si mufasaloo faahfaahsan waxaa loo baahan yahay in lagala kulmo cidda khabarka qaybka loo sheegay waayo allah waa inaga qayb sifaadkiisu waa inaga qayb oo inaga qarsoon tahay ficilladiisu waa inaga qayb aasaartiiyo raadadka ficilladiisa ka dhashay oo mafcuulaadka ah baynu aragnaa waxaa rabbi raalli gelinaya iyo waxa uu jecel yahay ilaahay isaga og caqligu kuma filla si mufasala oo fahfaahsan oo kala dhigdhigan inuu u garto kuma filla waxa uu ilaahay yidhi waxaasaan jeclahay waxaasaan ka raalli ahay waxaasaan doonayaa waxaasaan amrayaa waxaasaan reebayaa arrinkaasna waxaa lagala kulmi karaa oo laga qaadan karaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuxuu ku ogaaday in ilaahay ogeysiiyo u waxyooday waxa uu sheegayaana waa wax waxyi ah wamaa yantiqu can alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebigu sala allahu alayh wasalam hawo ku hadli maayo waxa naftiisu jecesha iskaga hadli maayo waxa uu sheegayaa waa waxii loo waxyooday wey saas aawadeed cibaadada allah la caabudaayo waa in rasuulka laga qaato wuxuu markaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha bidca ah ee bidcooyinka ah ee diinta lagu soo darisiiyey in laga tagoo laga dheeraado oo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam إyاakم ومحdثاaت الأmوuر فإن kula محdثة بdعة وkula بdعaة ضaلaaلة وkula ضaلaaلة في الناar waxaan idinka digayaa umuuraha diinta lagu soo darisiiyey oo lagu soo kordhiyey taasaan idinka reebaya idinka digaya wax kastoo diinta lagu soo darisiiyeyna waa bidco bidco kastaana waa baadi baadi kastaana naartay ku sugantaha nebigu yihi sala allahu alayh wasalam bimacnaa sababteeda ayaa naarta lagu gelayaa ziyaadada wa kulla dalaalatin fi nnaar nasa'i baa soo wariyey culamada qaarkoodna way saxiixiyeen ziyaadadaas wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu alayh wasalam man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fawa raddun ku kastoo ku soo darisiiya arrinkayaga diinta ah waxaan ka mid ahayn waxa uu soo kordhiyey soo darisiiyey waa arrin lagu radinaayo aan laga aqbalayn oo aan laga qaadanayn waa arrin marduud ah lagama aqbalayn bukhaariyo muslim baa soo wariyey min xadiisi caaisha wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fawa raddun ka camal sameeya ama shaqo sameeya aan amarka iyaga waafaqsanayn camalkaa uu sameeyey waa marduud ah oo aan laga aqbalayn farqi ma ka laha inuu isagu soo darisiiyey iyo in cid ka horraysay soo darisiisay camal muxdatoo la soo darisiiyey hadduu sameeyo oo amarka sharciga aan waafaqsanayn waa mid marduuda oon laga aqbalay saas aawadeed culammadu waxay yidhahdaan labada shardi ee camalka saalixa lagu aqbalayaa waa alikhlaas waalmutaabaca waa camalka in ilaahay loo saafi yeelo oo keligii looga jeedo qasad kale aan laga lahayn allah in lagu dhowaado bes baa looga jeedaa hawaab iyo ajarna laga helo shardiga labaad wuxuu yahay almutaabaca waa in sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam la raacaa oo wax la bidcaystay oo la soo darisiyo oo la iskala yimi waa inaanu noqon salafku markay arrinkaa fulinayeen waxay u fuliyeen sida ugu fiican saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii ariiqa saxaabada raacday cibaadaadkoodii ay la imanayeen tusaalayaal baynu ka keeni doonnaa insha allahu tacaala laakiin marka hore waxaynu tilmaamaynaa usuul guud baynu tilmaamaynaa oy ku socdeen markay ilaahay caabudayaan waxaa ugu horreeya usuushaas alikhlaas watawxiid oo asalka koowaad ah iyo asalka labaad oo ah itibaacu sunna walijtinaab can ilbidac in sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam la raaco bidcooyinkana laga fogaado laga dheeraado aad iyo aadna la ysaga ilaaliyo waxay kaloo ahaayeen salafku saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ciddii saxaabada dariiqooda raacdo si quman u raacday waxay ahaayeen qaar aada ugu dadaala farallada sunnayaashana ka hormarya dadaalka farallada ay ku dadaalayaanba aad u sii badnaa iyagoo sunnahana la imanaya waayo farallada marka lala yimaado ayaa sunnayaasha dadaalkoodu yacnii ruuxii derajo u sii kordhinayaan laakiin ruux faralladii dayacay oo ka tegey wuxuu noqonayaa mid maqruur ah xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam waa xadiisulqudsi uu nebigu sala allahu alayh wasalam ka soo wariyey ilaahay walaa yataqarabu cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxibah nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay inuu ilaahay yidhi addoonkaygu iiguma soo dhowaado shay aan ka jeclahay waxaan ku faral yeelay shay aan ka jecloo iigu soo dhowaadaa ma jiro bimacnaa wuxuu addoonku iigu soo dhowaado waxaan ugu jacayl badanahay farallada waatay culammadu ka qaataan alfaraa'idu afdalu min asunan faralladu iyagaa ka fadli badan sunnayaasha marka farallada waa in aad loogu dadaalaa sunnayaashii waxay noqonayaan kabis saas aawadeed baa nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam isla xadiidkaa uu ilaahay ka soo wariyey walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxibah addoonkaygu kama baxayo inuu igu soo dhowaado sunnayaasha ilaa aan ka jeclaado labada siiqa haddaad eegto ama labada odhaahood waa kala xoog badan yihin ta hore waxaa laynoogu tilmaamay shayga ilaahay ugu jacaylka badan yahay in loogu dhowaadaa inuu yahay farallada waa shaygu ugu jecel yahay sunnayaashiina waxaa laynoogu sheegay inuu addoonku ugu dhowaanayo xagga ilaahay ilaa ilaahay ka jeclaanayo marka labada odhaahood kale xoog badan oo kale miisaan badan waatay ahlucilmigu yidhaahdaan man shaqalahu alfardu can alnafli fahuwa macduur waman shaqalahu alnaflu can alfardi fahuwa maqhruur ka faralku ka mashquuliyo sunnaha waa macduur bimacnaa faral iyo sunnu la wada iman kari waayey markaasuu faralkii la yimi cudurdaar buu haystaa waman shaqalahu naflu can ilfardi fahuwa maqruur ka sunnuhu ka mashquuliya faralkana waa mid la kadiyey oo shaydaan baa kadiyey waqarakum billahi alqaruur markaa ruuxu isagoo faralkii ka tegey inuu yidhaahdo sunnayaal baan ku dadaalayaa waa dagis shaytaan weey marka waxay ahaayeen qaar farallada aad iyo aad ugu dadaala ayay ahaayeen sunnayaashana ka hormariya oo aad iyo aad dadaalka farallada ay ku dadaalayaan ay fara badnayd waayo faralladu waxay ka dhigan yihiin raasamaal oo kale ka dhigan yihiin sunnayaashuna macaash oo kale ka dhigan yihin waa ka ribxi bay sunnayaashu ka dhigan yihin ha yeeshee haddii raasamaalkii wax iska dhimaan waxaa laga kabaa macaashkaa laga kabaa oo iminka baacmishtarku markay xisaabtamayaan laba door baa marna la faa'iiday marna la khasaaray mar raasamaalkii waxbaa ku soo biiro faa'iidiya macaash baa la helay marna khasaaraa yimi oo raasamaalkiibaaba wax u dhinmeen marka la xisaabinayo maxaa la samaynaya waa in la yidhaahdaa inta raasamaalka ka dhimatay waa in laga buuxiyaa doorkan la macaashay inta soo hadha ayaa waxay noqonaysaa faa'iido laakiin iyadoo raasamaalkii wax maqan yihiin lama yidhaahdo macaash baa jira ta hore macaashka inoo kala jar kuwa kale dib baynu ka xisaabinaynaa la odhan maayo marka sunnayaashii maadaamay macaash ka dhigan yihiin haddii faralladii naqsi ku yimaado oo iyadoo aan laga tegin wax ka mida nuqsaani ay ku timaado wax ka dhinmaan waxaa kabaya sunnayaashii baa kabaysa sunnayaashii ayaa kabaya sida nebiguba sala allahu alayh wasalam xadiisku sheegay awalu maa yuxaasabu calayhi alcabd alsalaa wax addoonka laga xisaabo waxaa ugu horeeya salaadda bimacnaa xuquuqda ilaahay wax ah oo laga xisaabo salaaddaa ugu horraysa hadday salaaddii hagaagto camalkiisi kalena wuu hagaagayaa hadday salaaddii kharibanto camalkiisi kalena waa kharribnaya marka salaaddii haddii nuqsaani gasho wuxuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam in sunnayaasha laga kaba'ayo saas aawadeed waa inaan la isdayicin oo sunnayaasha aan laga tegin waxaa laga yaabaa in dhallinyarada qaarkood sunnayaasha marka ay ka tagaan waa inay sunnayaalba la iman taasina mid fiican ma aha waayo ma ogid faralladaadu inay dhammaystirmi doonaan nuqsaani hadday ku timaaddo sunnayaal laga kabana aanad la imanin dee khatar baa lagu sugnaanaya saas aawadeed sunnayaasha waa in la farabadsadaa laguna dadaalaa aad iyo aadna loola yimaadaa wa khaasatan sunnayaasha rawaatibta ah waa inaan laga tegin sunnayaashana waxaa ugu sii fadli badan sunnada witriga iyo sunnaha ka horeeya salaadda subax sidaas aawadee nebigu sala allahu alayh wasalam marnaba kama tegi jirin laa safaran walaa xadaran maruu socdaal yahay oo safar yahay iyo maruu neg yahay marnaba kama tegi jiree mar walba waa la iman jiray taasi waxay ku tusinaysaa muhimadda ay leedahay bay kutusinaysaa imaam axmed ibnu xambal waxa la weydiiyey nimaan witriba tukan sunno witriyaba lama yimaado aslanba sidaasaa u caadaa imaam axmed wuxuu ku jawaabay daka rajulun suu kaasi waa nin xun nin wanaagsan maaha a'immada qaarkood waxay ka qabaan witrigu inuu yahay waajib afarta madhabood madhab ka mida waxay qabtaa qawigu sida kale ha ahaadee salaada witriga la yidhaahdaa inay tahay waajib inay tahay ruuxa ka tagaana inuu ku dambaabayay waa madhab alxanafiya imaam abu xaniif iyo atbaacdiisu waxay qabaan witrigu inay tahay waajib tegista laga tago in lagu dambaabayo laakiin sida saxiixa qawigii waxay tahay sida jamaahiirta culammadu ku tageen oo saddexda madhaboodee kale ay ka mid yihiin iyo ahlulxadiisba oo ah witrigu inay tahay sunna mu'akada sunna la adkeeye inay tahay ee faral aynay ahayn a'immada qaarkood markii loo sheegay ruuxaan sunnaba tukan oon wax sunno aba ah la iman waxay yidhahdeen kaa shahaadadiisa la aqbali maayo wa hayru maqbuuli shahaada haddaanu sunnaba aslan la imanin shahaadadiisu waa marduuda hadduu markhaati furo markhaatigiisa la aqbali maayo maxay sidaa u adkaynayaan dee ruuxu isma hubo faralladu inay u dhammaystirmi doonaan waxaa dhici karta faralladiisa qaarkood in nuqsaani gasho oo wax ka tago dee wax laga kabaabo haddaanu jirin wuxuu u halis yahay in la cadaabo khatar buu yahay waa faralladii saasay wax ka dhinmaan bay ku sigan tahay waciidka iyo goodiga loogu ballan qaaday naarta waayo yaqiin kuma qabo faralku siduu ahaa inuu ula yimi oo u dhammaystiran yahay wax alla wuxuu faral la imanayay taa ma oga ee waxaa dhici karta farallada qaarkood in nuqsaantu ka gasho ayaa dhici karta qodobka kale aynu tilmaamaynaa waxay tahay sunnayaasha in lagu dadaalo lana farabadsado lana daa'imo hadalka horeba waa ku yaro tilmaanay laakiin waa sii adkaynayna waxaanay ahaan jireen salafkii saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii ariiqa saxaabada raacday qaar aad iyo aad ugu dadaalo sunnayaasha markay faralladii ka soo baxeen bay sunnayaashana aad ugu dadaali jireen ummu xabiiba waxay soo warisay xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee sheegaya laba iyo toban ragcadood ruuxa tukada waa sunnayaasha rawaatibta ahe in guri jannada looga dhisayo inuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam waa laba iyo toban ragcadood labiyo tobankaa ragcadood waa labaiyo toban ragcadood oo sunno ah laba waxay ku lamaan yihiin salaadda subax oo ka horreeyaan lixna waxay ku lamaan yihiin salaada duhur oo afarna ka horeyso labana ka dambayso waa sideed sunnada duhurka xadiidkani wuxuu sheegayaa in laga hormariyo afar ragcadood oo laba iyo laba loo tukanayo afarta layskuma wada furayo afar xidhiidha la tukan maayo ee laba ragcadood baa la tukanaya waa laga salaamad naqsanayaa haddana laba kale la tukanaya waa laga salaamad naqsanayaa afartaasi duhurkay ka horreeyaan labana duhurkay ka dambeeyaan labana maqribkay ka dambeeyaan labana cishahay ka dambeeyaan waa laba iyo toban ragcadood xadiidkaa saxiixu wuxuu sheegayaa min xadiisi ummi xabiiba laba iyo tobankaa ragcadood ruuxa tukadaa guribaa jannada looga dhisaa ummu xabiiba ah oo ummulmu'miniin ah nebiga sala allahu aleyh wasalam xaasaskiisiina ka mida waxay tidhi xadiiskaa markaa nebiga ka maqlay mar qura kama tegin maalin qura kama tegin labiyo tobankaa raacdood waxay ku tusinaysaa say sunnaha ugu dadaalaysa raawigii ka warinayay ummu xabiiba isaguna wuxuu yidhi xadiiskaa markaan ummu xabiiba ka maqlay laga soo bilaabo mar qura kama tegin labaiyo tobanka raacdood kii ka sii warinaya saasuu laeg bu isaguna yidhi wuxuu noqday musalsal xadiidku inuu mid waliba markaa leeyahay inuu ku silsiladoobay oo ku taxmay inay mid waliba ilaalinaayey labiyo tobanka ragcadood waa tusaale nabiga sala allahu alayh wasalam caaishaa la weydiiyey camalka nebiga kayfa kaana camalu nabiyi sala allahu alayh wasalam siduu ahaa camalka nebigu sala allahu alay wasalam maalmaha qaar ma ku gaar yeeli jiray soon caisha maxay ku jawaabtay kaana camaluhu diima camalka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa joogta ayuu ahaa oo bimacnaa camalka uu samaynayo u wanaagsan marna kama tegi jirin kaana camaluhu diima waa joogtayn jiray nebigu sala allahu alayh wasalam wa ayukum yastaiicu ma rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam yastaiic waxay caaisha tiri radia allahu canha wa ardaaha kineebaa kari kara wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam awoodaayo kari karaayey waxay u jeeddaa cid idinka mida ah oo camalkii nebigu sala allahu alayh wasalam uu awoodaya ee kari karayey awoodaya idinkuma jiro xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim waxaad garanaysaa sida nebigu sala allahu alayh wasalam ugu dadaali jiray camallada xataa sunnayaasha ugu dadaali jiray acmaasha nebiguna sala allahu alayh wasalam waa badnayd oo aad iyo aad bay u fara badnayd caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha ana nabiy allahi sala allahu alayh wasalam kaana yaquumu min alleyli xataa tatafatara qadamaah nebiga ilaahay calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray mid habeenkii kaca oo wakhti badan buu taagnaan jiray oo tukan jiray salaatuleyl wuxuu taagnaan jiray ilaa addimadiisu ay dildillaaceen ilaa addimadiisu ay dildillaaceen min kasrati alqiyaama tatafatara qadabaah xadiis kale wuxuu sheegayaa in kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam la yaquumu aw la yusalii xata tarima qadamaah nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray mid tukada ilaa addimadiisu ay barareen taagnida badan uu nebigu taagan yahay daraaddeed bay addimadu barareen markaasaa caaisha nabiga waxay ku tidhi sala allahu alayh wasalam lima tasnacu hada ya rasuula allah waqad gafara allahu laka ma taqadama min dambika wama ta'ahar maxaad sidaa u samaynaysaa rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam iyadoo ilaahay dembigaagii hore iyo dembigaaga dambeba dhaafay qaala afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuraa miyaanan jeclayn inaan noqdo addoon shukrinaqid badan bukhaariiyo muslim baa soo wariyey riwaayo kale waxay sheegaysaa afalaa akuunu cabdan shakuuraa tasawar bal waxaad suuraysataa ruux sida uu taagan yahay min kasrati alqiyaam addimadu intay barareen oo ay gororeen markii dambe ay ka dhalatay addimadu inay dildilaacaan waa xaalad cajiiba waxaad garanaysaa xilliga uu nebigu taagnaa calayhi salaatu wasalaam inay ahayd wakhti aad u badan cabdullahi bn mascuud baa mar la tukaday nebiga sala allahu alayh wasalam qaala sallaytu maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam leylatan falam yazal qaa'iman xata hamamtu biamri suu cabdullaahi wuxu uhi waxaan la tukaday nebiga sala allahu aleyh wasalam habeen baan la tukaday ilaa aan ku hamiyey arrin xun arrin xun aan ku hamiyey waxaa la yidhi maxaad ku hamiday qaala hamamtu an aqcuda wa adara anabiya sala allahu aleyh wasalam waxaan ku hamiyey buu idhi inaan fadhiisto nebigana sala allahu aleyh wasalam aan ka tago ama nebiga aan ka tago saasaan ku amin bukhaariiyo muslim baa soo wariyey riwaayo kale waxay caddaynaysaa qiraa'ada nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku tukanayey xaaladda cabdullahi bn mascuud uu la tukaday oo waxa waxau yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ragcaddii koowaad wuxuu furfurtay suuratu lbaqara markuu faatixada akhriyey dabadeed markaasaa waxaan is idhi yarkacu cinda almi'a boqolka markuu gaadho aayadda boqolaad ayuu rukuucaya markaasuu waday haddana halkan kalaan isidhi markii dambe waxaasi waa ku tukanayaa suuradda bimacnaa ama laba ragcadood buu kala jebinayaa ama ragcad buu ku dhammaynaya ku akhrinaya dabeedna rukuucaya waa garanaysaa suurat intay leegto ya waa laba jis iyo saddex maqre iyo weliba ziyaado taqsiimka hadda ajzada iyo xisbiyada loo qaybiyey qur'aanka marka lagu soo suuraddii waa dhammeeyey buui saan isu dhahaa buui marka uu dhammeeyey buu rukuucayaa ayuu haddana wuxuu furfurtay suurat annisaa ilaa uu ka dhammeeyey haddana wuxuu furfurtay suurat aali cimraan tartiibta wuxuu u kala hormariyey inuu suurat lbaqara ku xigsiiyey suurat nisaa suuratu ali cimraanna dambaysiyey waxaa laga daliishadaa si murataba suuradaha inaan loo akhriyin ee la khilaafaa tartiibtay u qoran tahay inay bannaan tahay oo aynay dhib lahayn suuratu ali cimraan iyo suuratu nisaana waa dhameeyey markaasuu rukuucay rakca waaxida intuu ku tukaday taqsiimka hadda uu inoo qaybsan yahay qur'aanka sida loo qaybqaybiye yacni xisbiyada iyo ajzaada iyo arbaacda waxay noqonaysaa shankiis iyo laba maqre intaasuu hal ragco keliya ku tukaday waxa haddaba isweydiinaya siduu nebigu u akrinayay sala allahu alayh wasalam ma ahayn qiraa'ada uu nebigu akhrin jiray qiraa'o qurquris ah ama sida markaa hadda dadka qur'aanka yaqaano qaar badan oo ka midu qur'aanka u akhriyaan oo ay qur'aanka dudubiyaan nebigu uma akhrin jirin calayhi salaatu wasalaam bale salafkuna uma akhrin jirin waxaa buu sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam yakuunu fii ummatii qawmun yashrabuuna alqur'aan waxaa ummaddayda ka jiri doona dad qur'aanka qurquriya oo cabba yacni sidaa waxa weeye biyahoo kale u qurquriya waxaa ku jirta nooc dhalacayna waxay odhan jireen bacdu salaf sharu lqiraa'ati alhadrama qiraa'o waxaa ugu liidata oo bimacnaa ugu hawaab yar taa boobista ah ee la qurqurinayo laa tahuduuhu hadda shicri waatay odhan jireen saxaabada qaarkood sida gabayga loo qurquriyo oo kale qur'aanka ha u qurqurinina waatay bacdi yidhaahdeen salafka ka midii ama cabdullahi bn mascuud laga sheegay inuu yidhi laa yakuun hamuka aakhira suura hamigaagu yaanu noqon suuradda aakhirkeeda yaanu noqon ee qur'aanka u fiirso ku tadabbur waxaa dhici jirtay intay markaa aayad akhriyaan inay madayeen inay jiidjiidayeen inay bal ku celcelinayeen kaanad qiraa'atuhu madda qiraa'adiisu mid la madayay ahayd marka waxaad qiyaastaa bal shan jiis iyo dheeraad oo loo akhrinayo qiraa'ad tartiil ah oo aayad walba la ysku taagayo nebigu aayad aayad kuma xidhin jirin kaana yuqaicu lqur'aana aayatan aaya ya aayad aayad buu u kala goyn jiray sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam saasay ahayd bal shan jis iyo dheeraad oo qiraa'ad tartiila ah lagu akhrinayo oo aayad walba laysku taagayo oo weliba la madaayo yafcaluun yacmaluun ya bal taa qiyaas wakti intee la-eg bay qaadanaysa intaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam ragco taagnaa waa sababta lainoo leeyahy xataa tatafatara qadamaa kullu daalika waxay ahayd miday macaansanayaan cabdullaahi mascuud ma odhan hadday kugu adkaatay arrinkaasi ama dhib kugu noqotay macduur baa tahay wuxuu ka soo qaaday inuu ka tagaa inay tahay ama inuu fadhiisto uu yidhahdo macduur baa tahay inay tahay arrin xun u fiirsada xataa hamamtu bimrin suu innaga waxaa inagu badan inaynu cudur daaranayno wax yar hadduu ruuxu dareemo waxaa laga yaabaa inu yidhahdo wax yar baan dareemayaa saas aawadeed waaba iska fadhiisanaya salaadda ya macduur baan ahay cillaa jirta laakiin waxay ahaayeen yagu qaar markaa ku dadaalaya aad iyo aad ugu dadaala ay ahaayeen qaar cudurdaarada marka inay urursadaan ama aad ugu dadaalaan qaar samaynaya may ahayn waayahay nabiga sala allahu alayh wasalam tobanka dambe ee ramadaan hadduu soo galo waxaa axaadiistu ku tusinaysaa inaanu seexan jirin caaisha waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam ida dakhala alcashru shadda mi'zarahu axyaa leylahu wa ayqada ahlah bukhaariyo muslim baa soo wariyey haddii tobanka dambe ee ramadaan soo galo guntigu adkaysan jiray habeenkiisuu noolayn jiroo cibaado ku noolayn jiray yacni ma seexan jirin wa ayqada ahlah ehelkiisana waa kicin jiray ka kaca cibaadaysta yacni dukada waxay ku tusinaysaa sida nebigu sala allahu alayh wasalam ugu dadaalaya khayrka iyo wanaagga ayay ku tusinaysaa sida sumayaasha ay ugu dadaalayeen ayay ku tusinaysaa cali bnu abi aalib radia allahu canhu ardaah wuxuu uhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu noo sheegay in habeenkii markaan seexanayo aanu tasbiixsanno xadiiskii tasbiixda sheegay saddexiyo soddon goor inay yidhahdaan subxaana allah saddexiyo soddon goor alxamdu lilah saddexiyo soddon goor allahu akbar waa habeenkii marka la seexanayo ama afar iyo soddon goor in la yidhaahdo allahu akbar aw kama qaala wuxuu uhi بن bn abi aalib radia allahu canhu ardaah wakhtigii nebigu sidaa noo sheegay laga soo bilaabo hal habeen kama tegin buui hal habeen kama tegin waxaanu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam sidaa inaad samayseen baa idinka khayr badan inaad khaadim yeelataan faatimaha waxay ka codsatay nebiga sala allahu alayh wasalam in khaadim hesho cid u shaqaysa waa sayidatu nisaa'i ahlijanna dumarka ahlujannaha ti ugu mudnayd ee sayidadda u ahayd khaadim ma haysato shaqadeeda iyadaa qabsanaysa shaqadeeda guriga khaadim u shaqeeya ma leha waa ina nebi calayhi asalaatu wasalaam waxaana qaba caliy bna abi aalib radia allahu canhu wa axad alkhulafaa'i alarbaca haddana maca daalik wax khaadima ma leh ya waxaa dhici karta innaga reeraha qaarkood inay isugu dhacaan khaadim ha la yeelo aniga gabadh ii shaqaysa ma shaqayn karee oo laga yaabo inay ninka iyo gabadhu isku qabsadaan arrinkaas nebigu wax khaadima uma yeelin wuxuu uhi dikrigaa la kaala iyo tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta baa idinka khayr badan khaadimi cali markuu yidhi weligay kama tegin hal habeen kama tegin siduu nebigu sala allahu alayh wasalam noogu sheegay ayaa waxaa lagu yidhi walaa leylata sifiin habeenkii dagaalku jira ee leylata ya habeenka miyaad ka tegin walaa leylata sifiin buuhi xataa dagaalku jira khatarta ay ahayd xataa habeenkaa kama tegin buuhi waa la imay waa siday wanaagga ugu dadaalayeen xataa culammada muta'akhiriinta qaarkood saasay ahaayeen qaar aad iyo aad ugu dadaala sheikha la yidhahdo aluusi ee kitaabka tafsiirka weyn leh waxa uu sheegayaa markuu fasirayo suurat اlmulk tabaarak xadiiska markuu sheego sheegaya ruuxa akhriya suurat اlmulki tabaarak akhriya inay tahay waaqiya oo cadaabu lqabriga laga ilaalinayo habeen kasta hadduu akhriyo cadaabulqabri waa ka badbaadaya waa suuradda tabaarak suurat lmulk wuxuu odhanayaa alusi laga soo bilaabo markaan mumayis noqday ee aan wax kala gartay hadda markaan qaan gaadhay ma odhan laga soo bilaabo markaan mumayis noqday ee wax kala soocay aan wax kala gartay laga soo bilaabo ilaa wakhtigan laga gaadho awaakhira cumurihi dabayaaqadii cumrigiisa uu kitaabkan allifaayo laga soo gaadho hal habeen kama tegin maraan safar ahay iyo maraan negahay marnaba kama tegin ee habeen kastaba suuradda tabaarak u akrinayay waa cajiib waa dadaal yacni khayrka lagu dadaalayo oo aan markaa waxa weeye khayrkii habeenada qaarkood aan la dhaafin ee dawaam cajiiba lala imanayo akhbaarta salafka haddii la eego siday wanaagga ugu dadaali jireen mawduucan waa mawduuc aad u ballaaran mas'alo kastoo ka mida muxaadara gaar looga geli karaa yani xaalu salaf maca alqur'aan xaalu salaf maca atadabbur xaalu salaf maca alqiyaam xaalu salaf maca asalaa xaalu salaf maca aljamaaca xaalu salaf maca asadaqa xaalu salaf maca aljihaad yacni shay kasta gaarkeeda haddii loo qaato waxay noqon kartaa muxaadaro gaara ah marka waa mawduuc aad iyo aad u ballaadhan waxyaalaha salafku aadka ugu dadaali jireen waxaa ka mid ah inay cibaadada allah ay caabudayaan inay ku caabudaan baqasho ay ka baqanayaan cadaabkiisa iyo rajo ay rajaynayaan naxariistiisa iyo jacaylay allah jecel yihiin la jirhkiisa intaasoo wada socota saddexdaas bay allah ku caabudi jireen wacibaada bilkhawfi walrajaai walxub saddexdaasa isla jira saddexdana in laga kala taga ma aha rajo keliya in lala yimaado khawfka laga taga ma aha ee cadaabka ilahayna waa in laga baqaa baqasho keliyaoo cadaabka ilaahay laga baqanayo rajada laga tegayana ma aha xubbi keliya in ilaahay lagu caabudayo o la jeclaanayo oo aan rajo iyo khawf lala imanayn ma aha ee saddexdoo isla jiraa lala imanaya ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakaafuuna cadaaba ina cadaaba rabbika kaana maxduura maxaa lagu sifeeyey caabudayaan iyaga oo raalli ahaanshaha ilaahay doonaya naxariista ilaahay rajaynaya cadaabka ilaahay ka baqanaya marka quluubtii maxay ku kulmiyeen baqasho cadaabka ilaahay ay ka baqanayaan iyo rajo ay rajaynayaan naxariista ilaahay iyo jacaylay allah jecel yihiin ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ibtiqaagaa waxaa laga qaadanayaa ikhlaas iyo xubbi waatay culammadu yidhaahdeen man cabada allaha bilkhawfi walrajaa'i walxubbi fahuwa mu'minu muwaxid saddexdaasoo isla jira kii ilaahay ku caabudaa waa muumin muwaxid oo ilaahay keliyaynaayo halka dadka qaar ay leeyihiin ama bacdulmutasawifa ay leeyihiin waa in xubbi keliyo ilaahay la jecel yahay lagu caabudaa naxariis in la rajaynaayo ama janno la rajaynaayo ama cadaab laga baqanayo waa inaan lagu caabudin allah waa in loo caabudaa jacaylka la jecel yahay waxaabay ka dhigeen haddii loo caabudo iyadoo janno laga doonaayo cadaab inuu kaa badbaadiyana laga doonaayo cadaab laga baqanayo haddii sidaa loo caabudo waxayan waa cibaadatu tujaar waa cid doonaysa ilaahay inay wax ka iibsato waa tujaarta cibaadadoodii bay yidhahdeen wa nicmat tijaara yagu dhaleecayn bay u yidhaahdeen laakiin tijaaradaasaa wanaagsanaatay hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ya weynayn la weynaynayo shanigeeda sare loo qaadayo ilahay inoogu sheegay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljanna aakhirkana maxaa la yidhi fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih xataa dhaleecaynay dhaleecaynayaan waxay yidhaahdeen qolyahaasi yacbuduuna allaha khawfa min lada falada qad cabaduu laa rabbana walidaari lkhuldi sallow laa lahu shibhu qawmin yacbuduuna alwaana waxay yidhahaan allah bay caabudayaan khawfan min lada naarta lada la yidhaha baqasho laga baqanayo daraaddeed bay u caabudayaan walidaari lkhuldi sallow laa lahu daarulkhuldi oo jannada abay u tukadeen ee ilaahay umay tukan oo waxay allah u caabudayaan maadaama ay tahay bay ku leeyihiin inuu janno geliyo daraaddeed waxay ka dhigan tahay kaannahum ay u tukadeen jannada lafteeda ya yacbuduuna allaha khawfan min lada falada qad cabaduu laa rabbana walidaari lkhuldi sallow laa lahu shibhu qawmin yacbuduuna alwasana malakii gaadhsiiyanda ya dadka awsaanta iyo sanamada caabudayay shabbahaan kulaha oo in ilaahay janno laga doonaayo gelin janno uu ku geliyo aad ka doonayso naar inuu kaa badbaadiyana aad ka rabto isaga keligiina aad caabudayso sidaana aad doonaysaa ma sanam inaad caabudaysa ka dhigaanta sanam inaad caabudayso miyay ka dhigan tahay baatil wey waxaas waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay inay waxa weeye raqbada iyo rajada iyo markaa khawfka intaba inay la imanayaan تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون allah wuxuu inoo sheegay mu'miniinta isagoo ammaanaaya dhinacyadoodu waxay ka dheeraanayaan makaanu jiifyaday jiifaan xaalay allah baryayaan ama xaalay allaha caabudayaan khawfan wa tamacaa waxay allah caabudayaan xaala kownihim khaa'ifiin xaalay baqayaan oo cadaabka ilaahay ka baqayaan wa tamacan ay wa taamiciin iyo xaalay rajaynayaan ilahay naxariistiisa iyo jannaadkiisa iyo raalli ahaanshiisa wa mima razaqnaahum yunfiquun waxaanu ku arsaaqnay wax ka midana way baxsanayaan falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun nafna ma oga waxaa loo qariyey oo indhoqabuusi ah oo wax indhuhu ku farxaan ah jazaa'an bima kaanuu yacmaluun waxaa la abaalmarinayaa abaalmarin waxay sameeyeen laga abaalmarinaayo jaza'u munaasiba la siinayo waxay ahaayeen salafku qaar ka baqda in camalka laga aqbali waayo qaar ka baqay ahaayeen oo iyagoo wanaaggii la imanayay haddana waxay ka baqayeen in laga aqbali waayey ka baqayeen allah wuxuu yidhi waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun waa kuwa bixinaaya waxay bixinayaan iyaga oo qalbiyadoodu baqayaan bay bixinayaan walxaal quluubuhum wajila maxay ka baqayaan min anlaa yuqbala minhum in laga aqbali waayoy ka baqayaan taana waxaa fasiraya xadiiska imaam axmed soo wariyey min xadiisi caaisha oo nabiga ay weydiisay calayhi salaatu wasalaam kuwan baqaya aayadda horena waa lagu sheegay baqitaanka waa lagu sheegay ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun markaa siyaaqan laba goor baa lagu sheegay baqashada kuwan baqaya caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ma nin uu xadayaba oo sinaysanaya oo khamri cabbaya miya kuwan baqayaa wa ayo laa yaa binta sidiiq nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam maya kii rumaynta badnaa tuu dhalayay ma aha kaa bal huwa arajulu yasuumu wayaquumu wayatasadaqu wayahaafu an laa yutaqabbala minh maya waa nin soomaya oo salaad u kacaya oo sadaqad bixinaya oo haddana maca daalik ka baqanaya in laga aqbali waayo kaa weeye haddana ka baqayo in laga aqbali waayo xadiiska sheekh albani wuxuu odhanaya waa xasan isnaadkiisu xasan weeye buu odhanaya marka salafku waxay ahaayeen qaar aad iyo aad uga baqa min cadami alqabuul waayo allah wuxuu idhi inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin allah wuxuu wax ka aqbalayaa un kuwa mutaqiinta ah yaa kuu sheegay inaad mutaqiinta ka mid tahay adigu cindigaaga aad isu qabtid inaad taqi tahay ama muttaqi tahaye cindallaahi inaad mutaqiinta ka mid tahayoo saalix aad u tahay in wax laga aqbalo miyaad og tahay xaggaad isu macaashtiisa waxay odhan jireen saxaabada qaarkood ama salafka qaarkood wallaahi haddaan ogaan lahaa hal sujuud in layga aqbalay cimrigayga waxaan la imin ee wanaag ah sujuud qura in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa la tamanaytu lmawt geeraan jeclaysan lahaa laakiin waxaanan ogayn wax allo waxaan la imanayay hal sujuud in layga aqbalay kama warqabo waxay ku sugan yihiin bayna alkhawf waalrajaa baqasho iyo rajay ku dhex sugan yihiin oo ay ka baqanayaan min cadami alqabuul ya ma qacinayaan oo ma goynayaan in wax laga aqbalay ma goynayaan saas aawadeed qabuulka aad bay uga baqi jireen aayadda marka tafsiirkeeda la sheegaayo inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin waxaa mashhuura inay muta'akhiriinta qaarkood yidhaahdaan muttaqiinta waxaa loo jeedaa almuttaqi min ashirki kii shirkiga ka baqay ee shirkiga iska ilaaliyey ee iska dhowray ayaa loo jeedaa laakiin culammada muxaqiqiintu waxay tilmaameen muraadka looga jeedaa inay sidaa ka duwantay sida uu sheegay ashaykh taqyudiin ibnu taymiya oo waxau yidhi almuttaqiin waxaa laga tilmaamaya waa kuwa iyagoo shirkigii ka madhan oo tawxiid la yimi haddana camalkan uu sameeyey rabbi kaga baqayo ilaa waxaa dhici karta ruuxu isagoo shirki ka madhan haddana camalkan inaanu taqwo kula iman aanu muttaqi ku ahayn camalku siduu sharciga ahaa aanu ula iman mutaabacadii nebiga aanu la iman riya iyo wax la midii ay soo galeen shirku akbar hadduu ka maran yahay waa la aqbalayaa maaha xataa alasqar hadduu ka maran yahay akbar iyo asqarba maaha inuu maqbuul noqonaa camalkii waa inuu sunnada ku qotamaa haddii kale wuxuu noqonayaa man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun marka khusuuska camalka waa in rabbi laga baqay siduu yahay waa in loola yidhi masaladaa qabuulka ku saabsan waa mas'alo weyn waxay kaloo ahaan jireen qaar qiraya oo qirsan ka gaabinta khayrka ay ka gaabiyeen oo aan iscajabinayn oo ka digtoon inay iscajabiyaan oo kadsoomaan saas aawadeed cibaadadii iyo khayraadkii iyo wanaaggii markay la yimaadaan bay haddana ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan sharcan baana saa loo amray uma afiiduu min xaysu afaada annaasu waastaqfiru allah waxaad nafihiinna ka soo shubtaan meelaha meelaha dadku ay nafahooda ka soo shubayaan bimacnaa carafo ka kaalaya oo musdelifo kaalaya waxay joogeen carafa waana khayru yowmin طalacat fiihi shams maalin qoraxi soo baxdo maalintii ugu khayrka badnayd bay carafo ku sugnaayeen halkaasay nafahooda ka soo shubayaan musdelifo markay yimaadaan maxay samaynayaan allah bay dembi dhaaf weydiisanayaan wastakfir allah allah dembi dhaaf weydiista waxyaalaha taacaadka waxaa lagu khatimaa oo laga dabageeyaa istikfaar allah la dembi dhaaf weydiisanayo muxuu ilaahay mu'miniinta ku sifeeyey iyagoo qiyaamu leyl habeenkii la yimi ayuu allah wuxu uhi walmustakfiriina bilasxaar waxay ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan soo dhowaadada qiyaam iyo qiraa'o iyo duco waxay la yimaadeen maxay ku khatimayaan inay allah dembi dhaaf weydiistaan kaannahum ay ku soo jeedeen marka macaasi macaasina kumay soo jeedeen oo taacaad bay ku soo jeedeen kaannahum ay leeyihiin subxaanaka maa cabadnaaka xaqa cibaadatik faqfir lana min ataqsiir ilahu adaa xumaan ka nasahanoo cibaadadaadu xaqa lahayd kumaanu caabudine gaabintaanu ka gaabinay waa gafaynaa waa gaabinaynaa siday ahayd ulamaanu imaanaya naga dhaaf naga cafi nebigu muxuu samayn jiray sala allahu alayh wasalam salaadda faralka markuu ka baxo ee uu salaamo naqsado wuxuu odhan jiray astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah maxaa laynoo tilmaamaya cibaadaadkii iyo taacaadkiiba waxaa lagu khatimaya istikfaar allah la dembi dhaaf weydiisanayo haddama aragta marka waxay ahaayeen qaar qiranaya inay gaabinayaan oo taqsiir la yimaadeen oo aan iscajabinayn oo aan kadsoomayn oo aan isla big odhanayn oo aan isu qabin inay waxa weeye siday ahayd wax walba ula yimaadeen hatii a'immada qaarkood a'immat salaf bacdi ka mida la weydiiyey a mu'minun anta markaasaa wuxuu ku jawaabay yacni anigu muumin baan xagga naftayda ama axkaamtii asmaadee axkaamta adduunyada daahirka ah aan ka ahay walaa adri ma ana cinda allah ma garanaayo ilahay agtiisa waxaan ahay hadda waa imaam min a'immati اlkibaar ya a'immadii waaweynadeed salafkuu ka mid ahaa walaa adri ma ana cinda allah ilahay agtiisa waxaan ahay ma aqaan ya innaga waxaa laga yaabaa ruuxu hadduu la yimaado xoogaa markaysa markaa khayraada inuu yidhaahdo waxa waya dembiga muluk mid soo xajinaya xajkii markuu tago ayuu wuxuu maqlay man xaja falam yarfus walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummuh ruuxa xajiya hadda shuruudaa ku xidhan oo aan wax macaasiye wax dembiye wax afxumo aan la iman wax faasiqnimaana aan la iman xajkiisu wuxuu ahaa mid ka madhan wax macsiya dembi ah ya waa sharti adag oo sida loo fuliyaa ay adag tahay rajaca min dunuubihi ka yowma waladatu ummuh dembiyadiisa wuxuu ka noqdaa sidii maalintii hooyadii dhashay dembi uu ka ahaa ayuu mid dembi ka madhan noqdaa ya innaga xaalkeennu allow sahal ah ayaa mid inaga mid intuu xajiyo oo mashaacirtii maro ayuu wuxu odhanaya dee dembigii muluk muluk yaa u sheegay ya mid kasta oo manaasigta taga oo xaj u safraaba meelaha meelahana soo maraa maaha dembigiisu inuu wada muluq yahay waa ka xajiya lilaah ilaahay dartii u xajiya maal dayib oo xalaala ku xajiya xajka gudihiisa wax dembiya innaba aynay ka dhicin xabad dembiya aan ku samayn markaa xajka gudihiisa kaasaa laynoo sheegay inuu dembi ka maran yahay oo dembigii muluq laga dhigaayo yaase kuu sheegay shuruuddaa inaad oofisay ya shaytaanyadu ku kedin mid baa masjid dhisaya markaasuu wuxuu odhanayaa jannadii waa orod mar yaa kuu sheegay inay jannadu orod tahay ya dadka khayraadka sameeye qaarkood baa khayrka waxay ku galaan naarta oo haddii khayrka loo sameeyo istusnimo iyo iyo imaqlaayo naartaa lagu gelayaa nebigu muxuu sheegay sala allahu alayh wasalam cidda naarta lagu huriyo waxaa ugu horeeya saddex qolo saddex nin nin waa nin qur-aanka yaqaana qur'aankiina akhriya markaasaa aakhiro ilaahay keenaa markaasuu ilaahay ku yidhaha nicmadaan kuu galay maxaad ku qabatay markaasuu ilaahayow yacni qur'aankii waan akhrin jiray ya waa ku soo jeedi jiray waa akhrin jiray adiga dartaa baan u akhrin jiray markaasaa lagu yidhaha kadabta been baad sheegtay waxaad u akhrin jirtay si lagu yidhaahdo alle muxuu qur-aan yaqaanaa waana lagu yidhi naarta geliya mid kalaa la keenaa waa mid taajir ahaa deeq badnaa markaasuu ilaahay ku yidhaha nicmadan kuu galay maxaad ku samaysay markaasuu ilaahayow meel wal oo khayraba waa ku bixiyey adiga dartaa baan lagu bixiyey markaasaa lagu yidhahdaa kadabta been baad sheegtay ilaahay dartii ugumaad bixine waxaad ugu bixisay si lagu yidhaahdo waa deeqsi waana lagu yidhi naarta geliya mid saddexaad wuxuu ahaa geesi oo ilaahay baa geesi ka dhigay jihaadkiina wuu galay gaaladii waa la dagaalamay hadda kuwu la dagaalamaya waa gaalo muslimiin maaha gaaluu la dagaalamaya la jihaadaya jihaad xaqa weeye waa lagu dilay gaaladii baa dishay aakhiraa la keenaa nicmadan ku siiyey maxaad ku samaysay ilaahw adiga dartaabaan ugu soo dagaalamay ilaa laygu dilay markaasaa lagu yidhaha kadabt been baad sheegtay waxaad u dagaalantay si lagu yidhaahdo waa dhiiro yaho waa geesi waana lagu yidhi naarta geliya waa cidda ugu horraysee naarta la gelinaayo saddexdaa qolo ya ruuxu camalka uu la yimi in laga aqbalay ma oga ee waa inuu ku sugnaada bayna alkhawf waalrajaa waa inuu rajeeyaa geesna ka rajeeyaa qabuulka iyo aqbalaadda iyo raxmadda ilaahay geesna cadaabkiisa ka baqaa cadaabka ilaahay oo aanu dhagarta ilaahay ka aamin noqon labadaa waa inuu isku wadaa labada arrin waa inuu isku wadaa waxay ahaayeen salafku qaar aada uga baqa khaatimadoodu inay xumaatay aada uga baqi jireen waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu bilkhawaatiin camalladu waxay ku suganta qura khaatimada ugu dambaysa iyo gobada ugu dambaysa waxaanu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam dadka qaarkood inay camal khayra samaynayaan sida dadka u muuqata dabeedna akhiiran marka dambe u soo hormaraayo kitaabkii camalkoodu oo camalkii ahlu naarka ay samaynayaan dabeedna naarta la gelinaya waa xadiis macruufa ah. waxay ka baqan jireen munaafiqnimada xasanulbasri waxau yidhi maa khaafa anifaaqa ilaa mu'min wama amina annifaaqa ilaa munaafiq marna naftaada ma uga baqday inaad munaafiq tahay mise mar walba waxaad islahayd adigu muumin baa tahoo nifaaq shaqo kuguma leh xasanulbasri wuxuu leeyahay munaafiqnimada muumin mooye cid kale kama baqato ruuxa inuu munaafiq noqdo ka baqaa waa muuminkii weeye ruuxa ka aamin noqdo inuu munaafiq yaho ka baqi waayaa khisaal nifaaqiya ku sugan munaafiq waa yahay walow uu nifaaqu camaliba ha noqdo ila nifaaq wuxuu u qaybsamaa camali iyo ictiqaadi ya haddaad og tahay tasdiiqi inuu kugu sugan yahay oo nifaaqii ictiqaadigahe gaalnimadaha aanu kugu sugnayn miyaad og tahay nifaaqii camaligaha inaanu kugu sugnayn miyaad ka warqabtaa ila khisaal fara badan baa jira oo khisaal nifaaqiya ah oo akhlaaqdiiyo dhaqamadii munaafiqiinta ah oo ruuxa ay dhici karto muuminka inay ku soo darido ama ku timaado ibnu abi mulayka taabiciga la yidhahdaa wuxuu yidhi adragtu alaaiina min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam kulluhum yakhaafu nifaaqa cala nafsi u bukhaari baa saxiixiisa u aroorinaya asalkaa isagoo mucallaqa ibnu abi mulayka waxau yidhi soddon saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka midaan soo gaadhay hadda waa saxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam kulluhum yakhaafu annifaaqa calaa nafsi dhammaantood mid waloo ka midiba naftiisa munaafiqnimi uga baqi jiray saxaabadii nebigaa naftooda uga baqaayo inay munaafiqiin noqdaane adigu maxaad uga baqi weyne anigu maxaan uga baqi waaye maxaynu uga baqi weynaynagu cumar bnu khataab wuxuu ka mid ahaa min alcasharati almubashiriina biljanna isagoo arlada kor soconaya ayaa nebigu janno ugu bushaareeyey ou yidhi abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna ila aakhirihi haddana xudayfuu u tegi jiray xudayfat bnulyamaan markaasuu ku odhan jiray xudayfow munaafiqiintuu nebigu kuu sheegay ma igu daray iga warran munaafiq ma ahay mise ma ihi cumar bnu khaaaboo shahaado haysta shahaadada yaa bixiyey ma boqor baa bixiyey ma madaxweynaa bixiyey ya shahaadada waxaa bixiya rasuulu ullah khaatamu nabiyiina waalmursaliin rasuulki ilaahay baa shahaadadaa bixiyey shahaaduu haystaa abuu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna haddana maca dalika yakhaafu nifaaqa calaa nafsi intuu xudayfe u tagu leeyahay munaafiqiinta nebigu ma igu daray waxay ahaayeen qaar naftooda uga baqa munaafiqnimada wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam saxaabi la yidhahda xambala ayaa abu bakar bay kulmeen markaasuu abu bakar ku yihi iska waran kayfa asbaxta ya xandala wuxuu ku jawaabay naafaqa xandala xandala waa munaafiqoobay isagaa isku sheegaya inuu munaafiqoobay markaasuu bisa maa qult abubakar baa ku odhanaya waxa la yidhahdo waxaa jira ugu xun markaasuu yidhi si kale uma odhane markaan nebiga la joogno sala allahu alayh wasalam ou jannada iyo naarta iyo noo sheego nebigu nala hadlo oo na wacdiyo waa baqannaa waa oynaa markaannu ka tagno aan reeraha u tagno waa ilownaa waa haafil noqonnaa waa iskala ciyaarnaa dee xaalka aanu nebiga markaannu la joogno ku sugannahay iyo sidaanu nahay iyo marka aanu guryaha joogno sidaannu nahay waa laba xaaloo kala beddelan kaanahu waxa naga muuqdiyo waxa noo qarsoonay ay kala duwan yihiin marka munaafiqnimada taasaan ka tilmaamaya abu bakar wuxuu yidhi aniga laftaydu taa kaala mid baana mar hadda nebigaan u tagno inay taasi noqonayso bal munaafiqnimadii bal nebiga aan weydiin qudhaydu kula mid baanahay nabigay u yimaadeen sala allahu alayh wasalam qisadii bay u sheegeen xandala oo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida ah iyo abu bakar oo isaguna shahaado haysta shahaadat rasuul sala allahu alayh wasalam lahu biljanna ayaa naftooda waxay uga baqayaan munaafiqnimo nabigay u sheegeen sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu ku yidhi haddaa ku sugnaan lahaydeen xaaladdaa ku sugantihiin marka ila joogtaan mar walba haddaa ku sugnaan lahaydeen yani malaa'igtaa dariiqyada idinku salaami lahayd oo idinku gacan qaadi lahayd walaakin yaa xandalatu saacatun wa saaca ha yeeshee xandalow arrinku waa saacad iyo saacad bimacnaa saacad aa ku sugantihiin xaaladdan cibaadada ah iyo muraaqabada ah iyo oohinta ah iyo khushuucda ah iyo xaaladaa umuurihinna adduunyada ku sugan tihiin ya saacatun wa saaca waa saaca bisaaca saaca bisaaca saasay ka dhigantay marka waxay ahaayeen qaar naftooda uga baqa munaafiqnimada umuuraha guud markaynu sheegnay waxaynu tilmaamaynaa cibaadada allah la caabudaayo horta maxaa looga jeeda cibaadada cibaadada tacriifkeeda culammadu waxay yidhaahdaan bacdu ahli cilmi wa gaayat اlxubi maca gaayat اlkhuduuci waاtadallul jacaylkii ugu dembeeyey oo ay la socoto dulligii ugu dembeeyey iyo khuduucii ugu dembeeyey ay weheliso labadaasoo isku laadhan baa waxaa la yidhahdaa cibaado alxaafid ibnu rajab iyo ibnu kasiir iyo culamo kale saas yadaa bay ku tacriifiyaan culamada qaar waxay ku tacriifiyeen cibaadada in looga jeedo cibaadatullah inay cibaadadu tahay maa umira bihi min gayri itilaadin curfiyin wala iqtidaa'in caqliyin wax kastoo la amray oo aan curfiyo caadana keensanaynin caqlina aanu keensanaynin labadaa midnaba ayna keensan baa waxa la cibaado shaygana la amray imka salaada in la tukado oo salaadii ay leedahay qiyaam ay leedahay rukuuc ay leedahay istaag ay leedahay sujuudo sujuuday laba yihiin ay fadhi udhexeeya labada sujuudood ragcad kastaa laba sujuudood leedahay caqli miyaa lagu garan karaa iyadoo sharci aanu sidaa sheegin kayfiyaadka in lala yimaado alfaadda makhsuuskee la akrinaya la akriyo ya rakacaadka iyo sujuudaha iyo rukuucaha iyo waxa lala imanayo aqwaal iyo ficilba caqli mid layskaga garan kara maaha curfi iyo caadana mid ay keensanaysa maaha sharcanna waa la amray idan waa ibaad idan waa cibaado culamada qaarkood waxay taxqiijiyeen tacriif ka sii fiican oo ah in la yidhaahdo waa khuduucun ikhtiyaariyun yulabu bihi nafcun haybiyu waa khuduuc ikhtiyaari ah oo layska doondoonaayo isdullayn layska doondoonaayo o layska raadinaayo maaha mid jabri ah oo qofka lagu khasbay yutlabu bihi nafcun haybiyun lagu rabo nafci haybi ah oo qarsoon lagu rabo bisulطaanin min allah haddii lagula yimaado waa cibaadat اllah bigayri sulطaanin min allah haddii lagula yimaadona waa cibaadat ligayr illah oo shirki bay noqonaysa muxaqiqiinta qaarkood saasay ku taxqiijiyeen oo ku tilmaameen waana tacriif aad iyo aad u fiican waa ishaara inooga jeednaa xagga haddaynu eegno cibaadada marka aynu sheegayno anwaacdu cibaadaadku waa badan yihiin waxay leedayihin dikri bay leedahay oo salaaday leedahay qur'aan akhris bay leedahay soom bay leedahay xaj bay leedahay zakay leedahay sadaqaad bay leedahay jihaad bay leedahay ya acmaalo badan bay leedahay kullu dalika cibaadaadkay soo gelayaan mawduuca cibaadaadka markaynu joognana waa mawduuc marka aada u guda ballaaran ikhlaaska siday ugu dadaali jireen aad iyo aad bay u darnayd waxay sababtay arrinkaasi xataa camalladooda inay qariyaan waxay qarin karaan faralka lama qariyo laakiin sunnayaasha inta la kari karo in la qariyaa fiican allahuma ilaa cid naftiisa uga aamin ah oo isle waxa weeye riya iyo wax la midi kaa geli maayo oo maslaxa ay ku sugan tahay inuu muujiyo mooyaane maaha inay mamnuuc tahay sunnaha in la muujiyaa laakiin qarinta afdal ah sunnaha faralka laakiin waxaa afdala in la muujiyo saas aawadeed qofku faralladii inuu yidhaha waa qarinayaa oo jimco iyo jamaacatoonna iman maayo oo zakadii inaan bixiyey waan qarinayaa oo soonkii faralkaa inaan soomanahay waa qarinayaa yani waxa wey tan noocaasi sax maaha wixii farala waa in la muujiyaa si qofka siiradiisi iyo camalkiisu aanu u xumaan haddii kale tuhmo baaila la tuhmaysanaya dee waxyaalaha qaarkoodna waxaaba ku waajiba jumcada iyo jamaacada iyo jimcaha inuu yimaado waajib bay ku tahay min hayr khilaaf mar hadduu acdaartii ka marhayo jamaacadana inuu yimaadaa mar hadduu adaankii maqlayo cudurdaarna ka maran yahay cala asaxiix waa waajib waa shay waajiba shaygii sunnaha ah afdal wuxuu yahay asalku in la qariyo laakiin muujinta la muujiyo wakhtiyada qaarkood maslaxa ku jiri karta wuxuu noqon karaa fii bacdi alaxyaan in muujintu afdal tahay sida marka in lagu dayanayo iyo wax la mid a ah. qofku waxaa buu yahay ruux lagu dayanayo hadduu sunnayaashii qariyo waxaa dhici karta in lays yidhaahdo dee lama yimaado marka dadkii si ugu horseeday ugu daydaan waxaa markaa fiican xaaladaas inuu markaa muujiyo inuu naftiisa riya uga baqa mooyaane inuu muujiya fiican markaas waxay ahaan jireen salafku saxaabadii nabiga sala allahu alay waslam iyo taabiciintu qaar markaa camaladooda wanaagsane sunnayaashaa qarya bay ahaan jireen waxaa la soo naqliyaa sheikhii la odhan jiray daawuud ibni abi hindi la odhan jiray waa sheikh culammadii salafka ka mid a ah. afartan sane ayuu soomi jiray soon sunnayaal ah soonkaa uu soomi jiray waa qarin jiray wax kale iska daayaya xaaska uu qabaa may ogaan inuu soomayo quraacdii bay u diyaarisaa isaguna shaqu ku kallahi jiray quraacda markay u diyaariso waa sii qaadan jiray quraacdii oo la diyaariyey isaguna waa sooman yahay kama warqabto intuu qaato ayuu dabeedna markaa waxabay meelaha ku sadaqadaystaa quraacda ya beri dambe unbaa dasirtu fakataye yacnii afartan sanuu intaa soomayo aynay ka warqabin oo islahayd waa afuran yahay hadda ka warqab waxaa la soo naqliyay caliy bnu xusein xusein ibnu caabidiin ahlu beytkii nebiga ka mida cali bnu xusein ibni cali bn abi aalib habeenka madow ayuu korkiisa wuxuu ku qaadi jiray khubus iyo raashin markaasuu reeraha masaakiinta ah madowgaa gudihiisa ugu geyn jiray oo siin jiray habeen kasta waa qaadaa cidima oga waxaa loo qabaa cali ibnu xusein wax badan inaanu bixin bukhli baa dad ku ganaa markuu dhintaa waxa la ogaaday boqol reer isagu inuu masruufi jiray ya reerihiunbaa waxay yidhahdeen ninkii talow noo keeni jiray raashinka xaw ka dhacay markaase oo cali baa dhintay ee xalaya waar waa isaga markaas waxay ku tusinaysaa siday u qarin jireen oo sadaqaadka xataa markaa qarsoodi ay ku bixin jireen imaamu shaafici raximah ullah wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa cilmigaan aqaano dadku inay wada gartaan oo layga ajar siiyo oo cid ugu ammaantaa inu jirin waa akhlaaska si ugu dadaalayaan khuraybi shiikhi la odhan jiray wuxuu yidhi waxay jeclaysan jireen inuu shakhsigu yeesho camal qarsoon oo wanaagsan inuu yeesho oo aan xataa cid kale iska daaya xaaskiisu aanu ogeyn khabii'a min camalin saalix waa inuu yeeshaa ya bacdi waxaa la soo naqliyaa iyagoo xaaskooda la jiifa way isleeyihin waa hurdaa ayuu isaguna khawfan min allahi buu ooyayaa waana soo jeedaa yana waxay u qabtaa inuu hurdo waa siday camalkooda u qarin jireen bay ku kutusinaysa ayuuba sakhtiyaani wuxuu ahaa habeenkao dhan mid kaca aadna waa u qarin jiray arrinkaas markuu subaxi waagu baryo wuxuu iska dhigi jiray sidii mid imika soo kacay xal iska hurdo saasuu iska yeelyeeli jiray wakhtiyada qaarkood isagoo wax sheegaya ayaa ilma qaban jirtay markaasaa waxaa weeye ilmadii ka soo daadata markaasuu iska masaxaa markaasuu deedna fiifiifi yidhaahdaa markaasuu ma ashadda zukaa nin hargabka maxaa ka daran ya waxaa la soo naqliya yuunus ibnu cubayr maalin udxa isagoo jooga ayuu wuxuuhi intaasoo neef markaa waxaa qaadoo udxa u qaatay markaasuu haddana isxasuustay markaasu wallahi waxaan ka baqaya inan waxba laiga aqbali waayo ya waxaan ka baqayaa inaan ahlu naarka ka mid ahay imaamu dahabi asarkaa markuu soo arooriyey aasaarta badankeed aynu sheegnay wuxuu ku sheegayaa siyarul aclaam buu ku sheegayaay wuxuu odhanayaa kullu man lam yakhsha an yakuuna fi nnaari fahuwa maqruurun qad amina makr allahi bih imaamu dahabi wuxuu leeyahay tacaaliiq aasaarta salafka u tacliiqiyo oo cajiib ah aad u layaab badan wuxuu idhi ku kasta oo aan ka baqin inuu naarta ku sugnaado naarta gala aan ka baqinin ku kastaoo naarta inuu galo aan ka baqinin maqruur la kediyey weeyo shaytaan kediyey oo dhagarta ilaahay ka aamin noqday war wuxuu law naarta inaad gasho ma ka baqataa mise jannaad iska qoondaysata abu xaasim wuxuu yidhi uktum xasanaatika kamaa taktumu sayi'aatik xasanaadkaaga qari sidaad sayi'aadkaaga iyo dembiyadaada u qarinayso ayuub waxau yidhi maa sadaqa axadun axabba shuhra ma ruun sheegin ruux shuhro iyo caannimo jeclaystay ibraahim ibnu adham wuxuu yidhi maa sadaqa cabdun axabba shuhra dahabi wuxuu yidhi calaamatu lmukhlisi aladii yuxibu shuhrata walaa yashcuru biha mukhliska calaamadiisu ikhlaaska la imanaya shuhradase jecel inuu caanbaxo aan laakiin isdareensanayn annahu idaa cuutiba fii dalika laa yaxradu waxaa u calaamada isma ogo kama warqabee inuu shuhro jecel yahay kama warqabee haddii la canaanto oo arrinkaa lagu canaanto ma cadhoonayo naftiisana ka beri yeeli maayo walaa yubari'u nafsahu bal yactarifu wayaquul waa qiranaya wuxuuna odhanayaa raxima allahu man ahdaa ilaya cuyuubii ilaahay ha u naxariisto kii ceebahayga ii soo hadiyeeya oo hadiyad ahaan igu sheegaa ilaahay hau naxariistu yidhahdaa shuhrada aad bay uga degi jireen ruuxu haddii uu markaa caannimo doonaayo iyo magac inuu helo iyo inuu caanbaxo hadduu doonaayo ikhlaaskiisaa wax ka sii yihiin ya khumuulkaa la ammaanay iyo tawaaduca iyo isdhuldhigga iyo isqarinta iyo qarsoonida iyo in markaa waxa weye in la muuqdo aan la doonin sheekada in la muuqdo in la doonayaa waxay sheegaysaa ikhlaas darro sheekooyinka soomaalida aad waxaa ugu badan magac doon waari maysida war ha kaa haro ya ama waa la muuqdaa ama waa la maqnaadaa maansaabaa laga dhigay ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay labadaana kala miyo ya saddex baa rag u liita mid hadduu joogo aan la tiri hadduu maqan yahay aan la tegin hadduu tegayo aan la celin ya naf magac weyday manfacna ha weyday inaga kiciya maxay ku dhisan tahay magac doon iyo muuqdoon in la muuqdo in magac la helo ya waxaasoo dhammi waxay ka hor ikhlaaska in camalka ilaahay loo saafi ka hor jeeddaa muxuu yihi sala allahu aleyh wasalam ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alkhafiya annaqiya ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka taqiga ah ee alkhafiya ee dahsoon alkhafiya nabigaa sheegaya sala allahu alayh wasalam ilahay inuu jecel yahay adna magac baad doonaysaa qarsoonida iyo khafaaga iyo khumuulka iyo dahsoonaanta waad dhaleecaynaysaa waana kula xuntahay tahay waana kula liidataa ya tilka adaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada waxaa la rabaa in waxa weeye ikhlaaska lagu dadaalaa la rabaa waxay ahaayeen selafku qaar cibaado badan qaarkood waxay ahaayeen qaar salaad badan oo salaadda sunnayaasha aada ugu dadaalaan waxaa la soo naqliyaa qaarkood inay tukan jireen habeenkiiyo maalintii kun ragcadoo tukan jireen alfa ragca ya mubaalaqaba hadday doontaa ku jirto laakiin waxaa la soo naqliyaa bacdigood kun ragcadood inay tukan jireen muscab bnu haabit baa ka mid oo laga sheegay siira calami nubala kee kahmas baa ka mid oo laga sheegay isagana kee yani cid kale oo salafka ka mida ayaa laga sheegay qaarkood waxaa laga sheegay lix boqol oo ragcadood inay tukan jireen habeenkiiyo maalintii qaar kale waxaa laga sheegay inay tukan jireen shan boqol oo ragcadood inay tukan jireen habeenkiiyo maalintii waxaa laga yaabaa inaad la yaabtaa tidhaahdo warniyow shanta boqol ee ragcadood iyo lixda boqol ee ragcadood iyo saddexda boqol ee ragcadood iyo kunka ragcadood xaggee laga keenaya sunnayaashu waa kooban yihiin jawaabtu waxay tahay sunnayaashu waxay u qaybsamaan nawaafil muqayada iyo nawaafil mulaqa mulaqa iyo qaar muqayada kuwa muqayadkii waa kooban yihiin waa sunanka rawaatibta waa sunada sunanka markaa duxada waa kuwa qiyaamu leylka waa haruma jara iyo ashyaada la midka ah haddaba waxaa jira waxay nawaafil mutlaqoo awqaadda aan nahyiga ahayn oo dhan layska wadi karo oo laba laba ragcadood un loo tukan karo asalaatu khayru mawduuc faman shaaa falyastaqila waman shaaa falyastaksir waa nawaafil mulaqa ya naafilo magac gaara aan ee sunno la yska wadaayo dabtaa la hayo mutlaq iska ah ya waa jiraan bacdu salaf waxaa laga soo naqliyaa saddex boqol oo ragcadood inay tukan jira maalintii qaar koodna ilaa kun baa laga soo naqliyaa inta udhaxaysana waa jirta waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo oo waqtigu miyuu qaadi kara intaas waxaa la odhanayaa rubama inuu qaadi kara laga yaabaa waayo habeenka iyo maalintu waxay noqonayaan kun iyo afar boqol iyo afartan daqiiqada afar iyo labaatankii saacadood waxaad ku dhafataa lixdan kun iyo afar boqol iyo afartan daqiiqo weeye awqaada nahyiga ka saar saacad salaada aana ka saar faralada ah haddama aragta laba saac ama saddex saacadoo oo awqaadda nahyiga ana ka saar intay ku saaraysa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood waqti badan inay seexaan hadday doonaan laba saac seexdaan dee siddeed oo daqiiqo markaysagaa meelahaasaa laga yabaynu kusoo hadhay ya haddii waqtiga hurdada uu yareeyana dee ka badan bay noqon kartaa almuhim waxaa dhici karta cibaarada mubaalaqaba inay ku jirto oo dee aad garan karto markaysagaa dhowr boqol oo ragcadood kolle baynay tahay laakiin taxdiidan qaarkood saasaa loo soo naqliyey imka muscab ibnu haabit waxaa la yidhahdaa waxa weeye mar walba wuxuu tukan jiray kunkaa ragcadood habeen kasta iyo maalin kasta marka la isu geeyo yani aakhira dad u shaqaysanay ahaay xagga wardiga haddii la eego waxay ahayn qaar aad iyo aad wardiga u badsada waxaa la soo naqliyay abu hurayra waxa uu tasbiixsan jiray laba iyo toban kun oo goor habeenkiiyo maalintii riwaayo kale waxaa lagu soo wariyey lafdi kale inuu astakfir wa atuubu ilayhi odhan jiray laba iyo toban kun inuu odhan jiray marna tasbiix baa lagu sheegay marna istikfaar baa lagu sheegay waxaa laga yaaba mutlaqu dikri in laga tilmaamayo dabeedna wuxuu odhan jiray waxaan marka la imi dikrigaas ama tasbiixdaas ama istikfaarkaas qadra diyatii magtaydu intay tahay tiradooda magtana wuxuu ka tilmaamayaa laba iyo toban kun oo dirham xagga daraahimta marka laga tiriyo labiiyo toban kun bay noqonaya qadra diyati habeenkii wuxuu samayn jiray ma seexan jirin ilaa uu kun goor kun tasbiix la yimaado khaalid ibnu macdaan oo taabiciinta ka midi habeenkiiiyo maalintii wuxuu tasbiixsan jiray afartan kun oo goor arbaciin alfa mara marka laga reebo qur'aanka uu akhrinayo marka laga reebo dad khaalid ibnu macdaan markuu dhintay oo la isyidhi maydha farihii uu ku tasbiixsan jiray dhaqdhaqaajin jiray isagoo dhaqdhaqaajinayaa la arkay hadda waa mayd in la maydhaa la doonaya farihii uu ka tasbiixsan jiray markaa waanu dhaqdhaqaajin jiray ya tasbiixdii uu ku tasbiixsan jiray isagoo dhaqdhaqaajinaya la arkay waxaa la soo naqliyaa cumayr ibnu hani inuu maalintii tasbiixsan jiray boqol kun oo tasbiixood nebigu sala allahu aleyh wasalam istifaarkiis iyo tasbiixdiisu waa badnayd ibnu cumar waxauu yidhi majlis keliya uu nebigu fadhiisto calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu odhan jiray rabbi kfir lii watub calaya inaka anta atawaabu raxiim miata mara hadda waa majlis qura u fadhiisto ay boqol goor saa dhintay xadiiska tirmidigu soo wariyey sheekh albaanina taxsiinina abu taabicigii la odhan jiray wuxuu raacay qutaybatu bnu muslim wuxuu tasbiixsanayay maalintii laba-iyo toban kun oo goor ayuu tasbiixsan jiro oo farihiisa uu ku tasbiixsanayo yacuduha bibanaan yacuduha bibanaan cabdilcasiis ibn abi rawaad waxau idhi gabadh baa jirtay maka ku noolayd oo maalin kasta tasbiixsata laba-iyo toban kun oo tasbiixood markay dhimatay oo lasoo qaaday oo qabriga laysii dhiga ayaa raggii cid aan la arkayn baa ka qaatay oo qabriga dhigtay cabdilcasiis ibn abi rawaad baa sheegayy curwa taabiciga la yidhaahdaa wuxuu akhrin jiray maalin kasta qur'aanka rubci bimacnaa afartii maalmood baa maalin buu dhaman jiray cumaan bnu cafaan radia allahu canhu ardaa qur'aanka ragcad buu ku khatimi jiray ragcad qiyaamuleyl ah buu qur'aanka kulligii ku wada akhrin jiray waana ka asaxday cusmaan ibnu cafaan waxay ku tusinaysaa qiraa'ada qur'aanka ay akhrin jireen dikrigoodu inay aada u badnayd alimaamu shaafici raximah ullah habeen kasta qur'aanka waa khatimi jiray kulla layla rabadaan haddaynay ahayn rabadaantii iyada laba goor buu khatimi jiray qur'aanka khatmataani wakhtiga kale aan rabadaanta ahayna habeen kasta qur'aanka waa dhammayn jiray fii kulli leyla khatma waxay ku tusinaysaa dikrigooda iyo qur'aan akhriskooda siduu u badnaa salaadoodu siday u badnayd ayay markaa ku tusinaysaa waxay ahaayeen qaar cibaadaadka aad ugu dadaala khaasatan qiyaamu leylka aad iyo aad bay ugu dadaali jireen xataa iyagoo ay ku adag tahay bay markaa waxa weeye haddana isku kallifi jireen qiyaamu leylka markay kacaan ramadaanta yaquumuuna cala alcisiy intay istaagi kari waayaan bay markaa sida imaam ba muwaطa'a ku soo wariyey saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ulaha ay cuskan jireen ulahay cuskan jireen waa min kasrati alqiyaam salaaddaa sida loogu dheeraana waxay ahaayeen qaar sadaqadoodu aad u badan tahay waxaa la soo naqliyaa khaalid aلطaxaan tasadaqa biwasnihi fida ثalaثa maraat saddex goor buu miisaankiisii oo fida ah lacag ka samaysan u sadaqadaysta wuxuu ahaan jiray xakiim ibnu xisaam maalinta carafa boqol addoon buu soo kaxayn jiray markuu carafo taagan yahay ayuu wuxuu odhan jiray ilahay adiga dartaa baan xoreeyey waa boqol addoon boqol neefoo geelana waa wadaa oo muqallada ah oo qoorta wax loo soo geliyo hadiga in markaa lagu qalo xaramka ay tahayna iyagana waa wadaa oo wuxuu la sugayaa yowma naxri boqolkii addoommood markuu halkaa ku xoreeyo ayaa dadkuna waxa weeye markaa ay baryada ay muraaqoon jireen markaasay odhan jireen allaahumma ina cabdaka actaqa cabiidahu faactiq cabiidaka ilahu addoonkani ya xakiim ibnu xisaan bay sheegayaan addoommadiisii waa xoreeyeye adiguna addoommadaada xore addoommadaada ilahu xore bay ducada markaas yani ugu ducaysan jireen qiyaamu aad iyo aad bay ugu dadaali jireen saabit ilbunani wuxuu yidhi kaabadtu salaata ishriina sana watanacamtu biha ishriina sana labaatan sano waxaan ku dadaalayoo nafta ku dhibayey inaan qiyaamuleyl u kaco oo isku dirqinayy labaatan sanoo dambena waan ku raaxaysanayey buui markii dambe caaday u noqotay dabeed naftii way laylyantay layligii way aqbashay markii dambena waxay u noqotay wuxuu ku raaxaysto qaarkood waxaa la soo naqliyaa markay tukanayaan inay dadka hadalkooda maqli jirin muslim ibnu yasaar taabiciga la yidhaahdaa wuxuu ehelkiisa ku odhan jiray haddaan salaada galo iska sheekaysta idin maqli maayeen waxaad doontaan ku wada sheekaysta munaajaadka hadduu galo wax waxaa hareerihiisa ka dhacaya kama warqabin waxaa la soo naqliyaa in gurigiisu gubtay isagoo salaad ku jira oo salaaddii tukanayay oo deedna gurigii dilqi lagu baktiyey isaguna sawaxanka iyo waxa dhacay iyo baktiinta iyo waxbaba aanu ka warqabin aanu ogaynba waxay ahaayeen qaar cibaadaadka ku raaxaystay ahaayeen nebigu muxuu yidhi sala allahu alayh wasalam wajucilat quratu cayni asalaa waxaa laga yeelay indhaqabowsigayga indhahaygu waxay ku farxaan salaaddaa laga yeelay waa quratu cayn wuxuu odhan jiray arixnaa biha ya bilaal bilaalu inoogu raaxee ya waa lagu raaxaysanaya ka warran wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam alaau man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan iimaanku wuxuu leeyahay macaan iyo xalaawa cibaadadu waxay leedahay xalaawa daaqa طacma aliimaani man radiya biاllahi rabban wabiاlislaami diina wabimuxammadin nabiya ya dhadhanka iimaanku dhadhamiyey hadda ma aragta waxay ahaayeen qaar waxa weeye cibaadada macaankeeda dhibta xataa aan dareemin nebiga salى اllahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu iyagoo jihaad ka soo noqday ayaa meel bay degeen meeshii markay degeen ayaa nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam yaa ina ilaalinaya caawa laba inan oo midna ansaar yahay midna muhaajir yahay baa waxay yidhaahdeen annagaa idin ilaalinayna nebigiiyo saxaabadii kale waa seexdeen markay seexdeen ayaa kii ansaarigaa waxa uu yidhi kii muhaajirkaahabu wuxuu ku yidhi iska yaro seexo anaa gaadhka ku jirayay waxa dhacday wuxuu arkay tacab badan buu ka arkiyo daal dabeedna waa u turay saas u yidhi halkiibu isaguna wuxuu is yidhi markuu dee waxba waayey war meesha cidinaydii kuma oga haddii sanqariya wax maqashana dee waad ogaan doontaaye iska tuko salaad buu iska galay nin gaaladii ka mida oo wax tirsanayay in loo geystay ciddii markaa isaga ay isku cindanaayeen ayaa wuxuu ku nadray inuu dhiig daadin doono wallaahi dhiig baan daadin doonaa buu yidhi dabeedna markaa raadkoodiibu soo guray meeshii ay ku beegnaayeen inay mareen calaa kulli xaal wuxuu ku soo baxay meeshii ay degeen markuu ogaaday halkan inay degeen ayuu wuxuu arkay wax taagan habeen madow wuxuu markaa yidhi waxaa taagan waa qof isaga leebka ku ganay leebkiibuu ku ganay waa ku dhuftay qiraa'adiibuu iska watay mid labaad buu haddana ku soo riday waa ku dhuftay haddee lama seegin qiraa'adii buu iska watay mid saddexaad buu ku soo ganay waa ku dhuftay isagana waa la helay mar dambuu rukuucay salaaddii buu ka baxay saxaabigu markaa kiciyey wuxuu arkay meeshiiyo dhiig markaa u haystaba waar maadi baraarujisi wuxuu ui suuraddan wato aan akhrinayo waxaan karaahaysay suuradda inaan kala gooyo ta ka warran nan waxaa laga yaaba wax yar oo dajiya hadday dhacdo salaadda xataa haddaynu ku jirno in laga wada baxaaba dhici karta laakiin iyaga salaaddu waxay ahayd mid aad iyo aad ugu qiimo badan ay macaansanayaan kaanahum aynay dareemayn xataa leebabka markaysa waxaa lagu mudayey ya innagan haddii waxa weye dhuxun ku reemina qaniino innagoo salaadda ku jirno ama jinacina qaniino mise jinacu ahaan ku liya ya ninka leeba baa lala dhacayaa oo mid ahayn oo laba ahayn saddex leeb baa la iska daba tegey markaasuu iska wataa meeshana dhiig midho noqdo ninka markaasuu carra qiso labaad cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ardaa isagoo salaada ku jira ayaa ninkii abulu'lu'at almajuusi intuu dadka soo dhex galay ayuu markaysa waxaan yani ku dhuftay nabarkii toorayda uu gelinayo mariid buu soo mariyey oo sun bay leedahay mariid buu soo mariyey way sumaysan tahay saxaabadii salaadii kama bixiy markuu meela halisa kaga hubsaday buu is yidhi bax iyagoo salaaddii ku jiray waxay dooneen dee inay celiyaan intaasoo ninoo kale uu markaa toorrida geliyey saddex iyo toban qof buu markaa isu maroo toorida gelgeliyey markuu is yidhi bixi kari maysid ayuu markii dambe isagu isdiliyey oo isdiliyey salaaddii kamay bixin cumar markuu arkay salaadii inaanu wadi karayn saxaabi kaleu soo qabto hormariyey inuu salaadii halka ka sii wado salaaddii baa la yska tukanayey xadaska intaa la egna waa dhacay khaliifadii muslimiinta oo amiiruulmu'miniin ah cumar bnu khataab waa dee halkee xukumaya ilaa faris ilaa shaam ilaa masr ilaa yaman ilaa xijaaj ya imise dawlad baa ka jira marka intuu xukumayay hoos imanaysa ardu shaam oo dhan ya ciraaq oo dhan ya ardu faris eraan markaa dhulka loo yaqaan dhulka khaliijka masar yaman xijaaz tihaama dhammaan intaasoo dhan buu wada xukumayay oo amarkiisa hoos imanayay ayuu ninkani weeraray oo yacni markaa toorraydan markaa waxa wey toorray laba aflu weliba sitay si waxa weeye gees walba uu gelin karo nimburtuna buu ahaa tii buu markaa waxa weeye kala daalay oo geliyey markuu gelgeliyey dabadeed buu soo is yidhi bax iyagoo salaaddii ku jiray doonayaan inaan u dhaafin ninkani markaasuu intaasoo nin oo kalena markaysa markaa mid walba geliyey saddex iyo toban nin buu isu maray markuu arkay inaanu bixi karayn ay ku adagtay bixitaana ya ayuu markii dambe isagu isdaray halkanu deedna legdeme salaaddii waa la iska tukaday waa la dhammaystay kullu daalika waxay sheegaysaa ladada iyo macaanka cibaadadu u leedahay macaansanayaan waa inay wax kale u aaban yeelin markay salaada galaan qiimaha weynee salaadu la leedahay bay waxay odhan jireen culammadii hore qaarkood wallahi low calima almuluuku abnaa'u lmuluk maa naxnu fiihi lajaaladuuna calayhi bisuyuuf ilah baan ku dhaaranay hadday ogaan lahaayeen boqorada iyo kuwa boqorradu dhaleen waxaanu ku sugan naho nicmo ah seefay lagula dagaalami lahaa isay u helaan ya hadda maaragta waxaa bacdu salaf ay yidhaahdeen masaakiinu ahli dunya kharajuu min addunya wamaa daaquu atyaba ma fiiha masaakiintii dadka adduunyada ku sugan masaakiintoodii waxaa laga tilmaamaya ahlulghafla kuwoodii masaakiinta ahaa maadaama khayraadku seegeen masaakiin bay xaggaa ka dhigan yihin ya adduunyadii waxay ka baxeen hadda masaakiinta looma jeedo qaar aan wax haysan waxaa looga jeedaa qaar xagga khayraadka masaakiinka ah maskanadu de mar wa meel bay gashaa waxaa jirta maskanat lmaal waxaa jirta maskanat lcilmi waxaa jirta maskanat lkhayraat ya kuwii xagga khayraadka iyo wanaagyaalka iyo dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay iyo inay xuska ilaahay ku nicmaystaan masaakiinta ka ahaa adduunyada waxay ka baxaan yagaan dhadhamin wixii adduunyada ugu wanaagga badnaa aan dhadhamin markaasaa waxaa la yidhi wamaa atyabu maa fiiha adduunyada waxa ugu wanaagga badani waa maxay markaasaa wuxuu yidhi waa maxabat اllahi wاlunsu biliqaa'ih wاtanacumu bidikri wa طaacatih waa jacaylka ilahay la jeclaado iyo weheshiga ilaahay kulankiisa la weheshado iyo in xuskiisa iyo taacadiisa lagu nicmaysto cibaaro kale oo ku yaro dhowna waa soo naqliyaan maxabat ullaahi yani ilaahay la jeclaado iyo macrifada ilaahay la aqoonsado rabbi la garto yani markaasaana waa loo soo noqoya waxaa loo nisbeeyaa malik ibnu diinaar oo salafkii ka mida loo nisbeeya marka waxay ahaayeen qaar aad iyo aad yani markaa cibaadada u macaansada ayay ahaayeen jihaadkii iyagoo ku jira ayaa dabeedna nabarkii dili lahaa baa ku dhici jiray way garanayaan nabarkan inay u nafbaxayaan markaasay waxay odhan jireen fuztu warabbi alkacba waa guulaystay rabbigii kacbadan ku dhaartay waa guulaystay yani waxaan ku guulaystay janno fuztu warabbi alkacba in la dilay buu wuxuu ku tilmaamayaa fuztu warabbi alkacba waxay ahaayeen qaar iyagoo khayraad badan la yimi haddana is odhanaya war armaad halaagsantaa cumar bnu khadaab markii sakaraadka uu ku sugnaa ayaa markaa la ammaanay waxaa lagu ammaanay saabiqadiisii iyo suxbadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo inuu markaa haddana khaliifo noqday oo uu cadaalad sameeyey markaasaa wuxu uhi fawallahi lawadidtu ana dalika kafaafa laa liya walaa calay xadiiska bukhaariga ilahay baan ku dhaartay waxaan jeclaan lahaa waxaad sheegaysaan inay noqoto wax isku go'aan markaa dheeraad kala yeelan aan waxna lay raacin waxna laygu siin ya kafaaf laa liya walaa calaya ajarna aan laygu siinoo ziyaado aanan ku helin waxna lay raacinoo cadaab laygu cadaabin haddii la yidhahd darow darow waa isu gooday khalaas yani lagumana jannaynayo lagumana cadaabayo raalli baan ku noqon lahaa buuli saasuu tilmaamaya haddama aragta saxaabigii la odhan jiray abudaxdaax ayaa markii ay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibbuun aayaddaasi markay soo degtay ayaa wuxuu yidhi waxaan ugu jacayl badanahay waa beertaas maalkayga beertaasaan ugu jeclaa beertii aan ugu jeclaa baan ilaahay dartii u bixiyey buui nebigu u sheegay sala allahu alay wasalam waa ka soo noqday nebiga sala allahu alayh wasalam beertii oo xaaskiisii ay ku dhex sugan tahay ummu daxdaax ayuu u yimi markaasuu ku yidhi ya umma daxdaax ummu daxdaaxey ukhrujii min alxaa'id beertan ka soo bax fa innii qad bictuhu lilaah ilaahay baan ka iibiyeye ka soo bax buu yidhi ya may odhan maxaad beerta u bixisay maad noo daysid maad qayb ka reebtid maxaa caynkan ya kuwanba waa masaakiin kay tag yacni laga yaaba maanta innaga inay inagu soo dhacdo kuma soo dhicin hadda ka warran raggooda iyo dumarkooduba waxay ahaayeen cajaa'ib bay ahaayen markuu sidaa ku yidhi isla markiiba waxay tihi rabixa albayc iibkaasaa macaash yeeshay inuu ilaahay dartii u bixiyey waaba ku faraxday ka warran waxay ka soo baxday iyadoo faraxsan ka warran hadda ma waxay ku tusinaysaa sida waxa weeye ay u dadaalayeen sida waxa weeye khayraadka ay u jeclaayeen sida waxa weeye markaa xataa yacnii rag iyo dumarba aakhiro un ay u doonayeen aakhiro uun ay u doonayeen mawduucani calaa kulli xaal waa mawduuc ballaarhan waxaa la soo naqliyaa aahaar badan oo sheegaysa xataa markaas siday jamaacada ugu dadaali jireen ya oo jamaca la odhanaayo yacni eh, hebel salaadda jamaca afartan sano kama habsaamin soddon sano kama habsaamin labaatan sano kama habsaamin qaarkood la odhanayo yani soddon sano takbiiratulixraam kuma dhaafin yani allahu akbar markuu imaamku xidho ya yani waxaa weeye saynaw isaga habsaanno anigu aan isaga habsaamo oo dad badan isaga habsaamaan oo kale markaa waxba may ahayn waxay ahaayeen takbiiratulixraamka qaar ku dadaalay ahaayeen takbiiratulixraamkuna fadiila khaasay leedahay oo ruuxa waxaa soo array xadiiskii ruuxa afartan maalmood takbiiratulixraamka imaamka la xidha allaahu akbar markuu yidhahda ka daba xidha waan markaa ka maqnayn ee isla markuu imaamku xidhaba la xidha afartan maalmood salaad kastoo farada kutiba lahu baraa'ataan laba beri noqoshaa loo yeelaa baraa'atun min annaar wa baraa'atun min annifaaq inuu naar ka beri yahay iyo inuu munaafiqnimo ka beri yahay ya talow axad saa sheegan karaa inuu afartan maalmood aan takbiiratu ixraamka maalinna aynay dhaafin iska daa ragcad inay dhaafto iska dhaafa ragcaddii waxaa ka khaasnimo badan takbiiratulixraamka markuu imaamku allahu akbar yidhahdo inuu ka daba yidhahdo allahu akbar ya afartan maalmood hadduu saa sameeyo xidhiidh ah laba baraa'a loo yeelaa bara'atu min annaar wabara'atu min annifaaq xadiis saxiixa ku so arooray culamada ay quweeyeen ayaa ku soo arooray sheekh albaanina ka mid yahay culamada markaa quweysta waxaa la soo naqliyaa afartan maalmood iska daaya rag odhanaya labaatan sano takbiiratu ixraamka ima dhaafin ishriina sana ama soddon sano takbiiratu ixraamka ima dhaafin ama afartan sano takbiiratu ixraamka ima dhaafin ya saarat mushariqatan wa sirta muqariba sataana bayna mushariqin wa mugharibi ya halkaynu joogniyo halkay joogeen say kala yihiin ya walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaynu nafeena ku tirtirsanno si aynu ugu dayan lahayn aad iyo aad inugu dadaallo qasaska bukaagooda ku saabsan ama khushuucdooda ku saabsan ama sadaqaadkooda ku saabsan ama dikriyaadkooda kale ku saabsanna waa badan yihiin ilahay hanagu anfaco khayrka waafajiyo nas'al allaha an yanfacana biha wa an yajcala camalana kulahu صaalixا wa an yajcalahu liwajhi khaalصa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk